بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد wuxuu yihi darsigii hore in yari ka dhiman yahay intaasaan dhamaystiri kadibna darsigeena cusubaan geli laba boqol iyo saddex iyo lixdan wuxuu yihi faslun darsigeennii aynu soo qaadane wuxuu ahaa wuxuu isberber dhigayey alcunsur albadawi qofka baadiyaha ku nool iyo qofka magaalada ku nool baynu isbarbardhigayn kani muxuu ku fiican yahay kani muxuu ku fiican yahay kani muxuu ku fiican yahay kani muxuu ku intaasuu soo bandhigay kadalika waxaynu kusoo darsigii hore waxaynu kaga baxnay caadatan dars arrin uu wadaadkani uu curiyey oo ahaa qofka laga badiyaa hadee jeer wuxuu caashaqsan yahay qofka ka badiya taana waynu soo sheegnay marka inay xaqiiqa dhab jirtaana waynu waynu isla aragnay waaqiciina maanta ayay markhaati ka tahay oo inteedna af ingiliishka markay hadlayaan in yaroo kelmad yaroo ingiliishka ku yar darayeen ah, weyn baynu haysanaa ninkaas inuu aqaafaddii adduunka ku horu tegayo wuxuu yidhi halka wuxuu bilaabi doonaa maanta haddii ilaahay idmo faslun ay haadaa faslun hee fii ana alcaraba laa yaxsulu lahum almulku إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة فصل wuxuu u yahay bu carab xukun uma xasilmo ilaa ay ku helaan qaab diineed qaab diineed in lagu maamulo mooyaane looma talin karo qaabkaa diineede ha noqdo wi nebinimo welinimo welinimo alwilaaya qof ay weli u haystaan de laba ama raad weyn oo diin ka soo jeeda mooyaane saddexdaa waxaan ahayn carab looguma talin karo looguma talin karo saas ku leey mulkina maba lahaan karaan buu ku marka wuu fasiri doonaa wasabab waa kan leh wasabab waa kan leh marka kelmad yaroo gaaban baa lagu soo aruuriyayood meelaha ku arki doontaan alcarab laa yaquuduhum ilaa nebiy awaliy alcarab laa yaquuduhum ilaa nebiy aw weliy yani waxa ay isku dhiibaan baa ah ay ku hogaansamaan markaa wuu sheegi doonaa sabab wasababu fii dalika buu yidhi maxaa u sababa dalka dadka nebigu ku leeyahay in badan bay maxay toleeyeen ku noolaayeen miyi miyi bay in badan ku noolaayeen miyina way nagii sheegnay qofku hadduu xoolo leeyahayna dee qofkan waxba oolihiisu iska raranaya ka aguuraya sm alaal wa qofkaa ka dhaxeeya haba yaraatee ma jirto orta kelinimada ay ku noolaayeen wuxuu siiyey nooc min atawaxush kelinimo iyo inaanay cidna maqlin ascabu اlumami inqiyaadan bacduhum libacdin buri waa dadka ugu adag adduunka carabi inay isku hoggaansamaan isma maqlaan maqlayaanmaba lilkhildati qalbi adeeg dhaqankooda wاlanafa iyo kibirka kibir baa ku jira maana hebel maqlaya maana hebel maqlaya wabucd اlhimati wاlmunaafasati fi الri'aasa waanay han bay wada leeyihiin han han rag wada han le wey waa wada baarqabiyo rag hanna way wada leeyihiin wاlmunaafasati fi الri'aasa madaxnimadana way ku beratamaan faqalamaa tajtamic ahwaa'uhum alla yaraa buu yiri in dadka la isku keeno hawadooda iyo dareenkooda iyo doonitaankooda in meel la iskugu yeelo way adag tahay bu faidaa kaana diinu hadday meeshaas laakiin diini soo gasho binubuwaati nebinimu awilwilaaya welinimu maxaa aruurinaya kaana alwaasicu lahum min anfusihim wuxuu u noqonayaa qabti xadhig xakama diinta xakamaynasaa oo qabanaysa wadahaba diintu waxay zuulinaysaa khuluqa alkibri wاlmunaafasati fiihi kibirkii iyo tartankii ka dhaxeeyey diinta ayaa ayaa saaraysa fasahula waxaa sahlanaanaya markaa inqiyaaduhum waijtimaacuhum in la hogaamiyo oo iyaguna ay kulmaan maxay u kulmi waayeen nin walba kibir baa ku jira iyo isla weyni oo muxuu hebel igu noqonaya aniga wax hebel maan reer hebel ahayn reer hebel baa aniga marka ma kulmayaan laakiin hadday diini timaado oy nebinima timaado uu mabda yimaado wixii baa meesha he ka baxaya ana la hogaamin karaa bu ku leeyahy waay faإida kaana fiihum الnabiyu aw اlwaliyu aladii yabcaثuhum calى اlqiyaami bamri الlah muxuu kula hadlaya markaa nebigaas ama weligaas maalin maqla bu ohanaya mise ilahay maqla bu ohanaya muxuu ka ohanaya maalin maqla bu ohanaya mise ilahay baa yukii soo dhibi bu ohanaya hadduu idhaahdo aniga aniga imaqda isaga hataa maqli maya laakiin waa waa inu ihahdaa baxay ilaahay baa inkii soo dhiibay wamaa ana ilaa rasuul wayadhabu ah, canhu madmuumaat اlakhlaaq dhaqamadii xumaa buu ka zuuliyaa wayaأkhuduhum bimaxmuudiha waxaanu ku xambaaraa akhlaaqda wanaagsan buu ku xambaarayaa wayualif kelimatahum nebigaasi ama weligaasi muxuu isku dayayaa inuu he kelmadoodu inuu inuu mideeyo limaada liidhaari اlxaqi waa mabda'i xaqa inay muujiyaan nacam wmaca dalika dadka sidaa kibirka badan ee tawaxushka in la maamulo ay adag taho inay hogaansamaan ay adag tahay wuxuu yihi wamaca dalika intaasoo dhan hee asracu الnasi qubuula lilxaqi wاlhuda xaqu hadduu u caddaado waa hogaansamaan hanuunku haday hadduu u caddaadana way raacaan ibaacdoodii ibaacdoodiibaa ka maan yani maa aqdiid ma leh canaad ama aljuxuud waxaan ay juxuudka idhahdaan ma leh waa hogaansami karaya nacam waayahay oo markaa inta ugu dambaysa wuxuu cuskanayaa fidradii fidradii faida kaana almuuladu fidrada aan ka soo sheekaynay fidradoodii baa saliim ah faabawaahu xadiiskii dadhe aanu ka sheekaynaynay fidradiibaa u saliim ah buu ku leey marka xaqu hadduu u caddaado oo aanay arag markaa aanay kaa arag laablaab adi aanay kaa arag soomaaliduna waa la mid soomaaliduna kuwaasay la midihi hadday diin kaa oryaanoo diintu ay arkaan inay dhab diintu inay kaa tahay way ku jeclaan oo way ku raacay <laughs> laakiin waxay musiiba ka taagantahay maanta ku arkaan adigoo laba gaclaynaya oo halkan jecliya halkanna ka tumaya miiska hawl kalena ku jira maalintay ku arkaan haddaad boqol iyo afartanka dib u akridid waa kii unbaa shaabadda waad qabtaa akhrishkaa waayahay intaas waxa weeyaan eh, haddii ebu kuu roon yahay eh, intaa wuu ku soo celin doonaa darsigeed maanta qaadan doona lakin intaa horta ogow intaa inuu carab intaa muxuuta lagu tilmaamay laba boqol iyo sagaal iyo lixdan maanta wuxuu ka hadli doonaa haddii ilahay mu darsi aad u shayiq ah u shayiqahoo meelo fara badanna nool maalmeedkeena taabanaya eh, haddaynu xoogaa aynu fahanana aynu wax badan bismi illaahi الraxmaan الraxiim wabihi nastaciin alfasl الثaaliث min alkitaab اlأwal muxuu ka hadlaya fi duwal fi duwal waa dowladihii wاlmulk boqortooyadii wاlkhilaafa khilaafadii wاlmaraatib الsulطaaniya inta qaybooday u kala baxda sulطaannimadu wamaa yacridu fi dalika kulihi min alaxwaal int isgedgediska hadba se isugu gediso dowladay boqortooye khilaafay وفيihi قواacid وmutamimaat kitaabka waaa u qaybiyey qaarna qawaacid baan ka dhigay qaarna waan ka dabageeye waa dhamaystirkii ogaa waa naxnaaxintii ina waa naxnaaxiyey bu yihi ina waa qawaacid halkaasuu maanta ka hadlaya dasa shay qawiye marka waa waxyaabahay maanta muslimiintu ugu baahida badan yihiin muslimiintu maanta waxyaabahay ugu baahida badan yihin waxa weyaan siday u maareeyaan dowlad siday u maareeyaan hanti siday mujtamac meel jooga ay iskugu hayn karaan waa waxyaabaha waaweyn ee taariikhda muslimiinta maanta iyo dhowr boqoloo sanoo aan soo dhaafnaba dhibaato weyn ay ka taagan tahay mushkiladii kama taagna weysada mushkiladii kama taagna salaada mushkiladii kama taagna zakada mushkiladii kama taagna xajka jihaadka iyo gaal iska dhicin xataa dhib weyni kama taagna haddaana in adiga kaamidii gaalka xaggiisa soo raacin oonay adiga ku dalaalin warka waa cadyahay mushkiladu maxay ka taagan tahay war mujtamacan wada jooga kala reeraha ee kale qabaa'ilka ah, ee kale danaha ee kale midabka ah sidee lasugu hayaa wax uu nin walba idhahdaa waxbaan ku leeyahay anaa leh laygama laha sidee loo gaaraa dowladaha muslimiintu shacabka muslimiintu inay idhaahdaan anigu dowladdaa marti kama ihi lastu dayfan anaa leh ownershipkii anaa leh halkaas ka hadli doono haddii ilaahayd mo darsiga maanta waan ku celcelin doona insha allah arjuna inayn usoo jeesano waay faslun buu yihi fi ana almulka waduwal alcaama eh, inama taxsulu bilqabiili walcasabiya darsiga hore usoo sheegay aba kitaabkiisa kitaabkan aba lafdhabarkiisa kutubtan dowladaha iyo siyaasadda iyo ka hadla haddii ba ku roon yahay eh, ii sheeg eh, siyaasa sharciya asiyaasha haciya way nagu yaryihiin muslimiinta aad bay ugu yaryihiin lanna waa meelaha aan la ogoleen in laga hadlay ahaan jirtay boqortooyinkaa diidi jiray madaxdaa diidi jirtay marka wadaadaduna inta la jecel yahay bay u qorqori jireen laakiin subxaan allahi caliy alqadiir qarnigii hanaad qarnigii shanaad awal kitaab laga qoray awal kitaab laga qoray fi siyaasa sharciya awal kitaab laga qoray alishaara alishaara saasoo kale maxay alimaara alishaara fii maxay alimaara labada kelmadood baa ka xasuusta dhexda inteed baa iga maqan abi bakr moxamed ibn cumar almuraadi alxadrami ayaa qoray abi bakr ibn cumar moxamed ibn اlmuraadi alxadrami hada waxa weyaan waa aqdam nas waa naskii ugu qadiimsanaa ee text ah ee qoran ay muslimiintu ay kaga hadlaan wuxuu u qaybiyey soddon fasal alaaiina faslan ayuu qaybiyey waa la taabacay laba nin baa mid uu dhintay raxmatullaahi calayhi hebel nashaar midina fudwaan sayid ninkan libnaaniga ah laba muqadimo fiican ayaa ayaa loo sameeyey halkaa subxaan allahi alcaliy alqadiim wahada almuraadi alxadrami ninkana waa xadrami isaguna wahada yaman ashuuf alyamaniyin hada fi qarn اkhaamis waa markuu soo baxayay alcumraani saaxib tibyaan kitaabkan weyne fiqiga shaaficida marjica u ah hadda jeer imaam nawowi kitaabku hadda jeer u celiyo albayaan albayaan fi fiqi shaafici kitaabku hadda jeer imaam nawowi u noqdo waa isna xadrami buu ahaa isna xadrami buu ahaa fatajid an alxadaarima inay lahaayeen maxay saamayn iyo curin iyo wax ku soo dar webiga qulqulaya ee muslimiinta halka wadano kale ay calalinayeen waxa kayrkood u calaliyeen agga kayrkood he ay calalinayeen wax lagu soo calaliyey aaqaafa ah, aciifa aaqaafa aciifa inaad calalisid wax lagu soo calaliyey laakiin adigu aad keentid wastad hiliba weyn adigu aad keentid oo tira googoosta horeleh maasha annagaa dhigne ruqub idinku goosta oo lagaa fasiro oo lagaa daba sharxo oo adigi xawaashi lagaaga sameeyo oo hebel baa yidhi un la yidhaahdo hadi waa ka cilmig wax soo saarka cilmigii waa inaad ummaddii waxaad kusoo dirto lakiin shan boqoloo sano ka hor markaa ninkaas waa qoray hebeli tartuushi tartuushi nin la yidhahdo isaguna maqaaribadihiina wuu qoray walghariib adeerayaal waxaa hariib ah kitaabka ninkaan xadarman idiin sheegayo axsan allahu ilayk alishaara في تدبير الإمارة لأبي بكر بن عمر محمد بن المرادي الحضرمي سمع هذا الحضرمي وحو كؤاسيهي مغرب أكتيدا أيو كؤاسية مالي بكؤاسية نكا نكا عيد الله عيد هذا الحيسم كتاب كيسان هورو بيد المقال بدنا عيد هذا الحيسم أركبيست ما نجد له فأنا استغربت وسويدي مركب ورنا ونكني كتاب كي وكهر هدي محيطه isagu maqrib buu joogay waa xadrami wuxuu ku dhashay khayrawaan khayrawaan buu ku dhashay waa maqrib maqrib baanu ku go-ay xagga mashriq iistiga waxaa joogay eh, ah, alaxkaam sulطaaniya almaawardi almaawardi ayaa xaggan isagoo ka qorayay marka labada kitaab markaad isku eegto isku nafas maaha isku xilli ha ahaadaan laakiin maaha yani kitaab kitaab waana waana maxay tole eh, hada almuraadi alxadrami hada وأول من أدخل المذهب الأشعري إلى المغاربة وأندلس ونك مذهب كقاعدي وهنك ابن باقلان ونك كدكت ابن باقلان ابو كدكت وأرضي باقلان هذا أول من ذهب مركا مركا إيجي وحن سويدية يمكن أسبوع عندك كم مقنع وحن سويدي ورني كان محاور كيس لوها هين وين مركا كيما وردي وان هينا ابن حزم كيسي وان هينا الملل والنحل كي هذه ابو كورو يا السياسة الشرعية ابن تيمية waaba caan imika guri kasta u yaala aad baa loo taabacay iiri hadda allahuma sal ala slam markaasaan warkan miskiinka yare xadrabiga ah warwixiisa maxaa loo daabici waaye marka markaan eegay eegay waxaan arkay ridwaani sayid ninkan aan idiin sheegaya ee libnaaniga ah ayaa muqadimada su-aasha isla isweydiiyey markaa markaas mt wuuu yihi meeshii uu tegey andalos iyo wuuu tegey maqrib buu tegey ayuu ka soo kacay oo aanu oolin aiq almadhab alashcari aanu aanu oolin saddex wax baa la dhigan jiray alfiq almaliki saxnuun iyo xertiisii waxaa la dhigan jiray xadiid weliba saxiix muslim baa caan maqaaribada ku ah saxiix muslim ayaa caan u ah bukhaarigu waa xoog uguma badna iyo tafsiirka qur-aanka iyo qiraa'aadka laakiin cilmi alaam cilmi alkalaam iyo doodaha mutakalimiintii aad baa loo nabcaa aad baa loo nabcaa marka wuxuu tegey isagoo hawsha wada marka muxuu tegey madrasad ka duwan madrasadiisii buu tegey xertiisi xer aan ahayn buu dhex tegey marka atadbiiru fii kitaab muxua alishaara fii tadbiir اlimaara uu keenay kitaab weynoo waxtar lahaan lahaa buu haaye laakiin maxaa la diiday dhadhankiisan kale iyo hawshan yare kale uu wato fa haadihi tanaa keentay in in hoos in hoos baxoin loo dhigo waaya faslu fi ana almulka wاduwal alcaama inama taxsulu biاlqabiili wاlcasabiya waa qaacida dowladii iyo boqortooye waxa ay ku dhisantaa in la helo maxay qabiil wاlcasabiya jamaaca waxan yaa wata waxba cid wata dee وذلika أنه قررna في الفصل الأول baan kugu soo sheegay buu ku leeyahy المغاaلaبaة والمamاaنaعa isriixriixa iyo wax iska celintu inama تkun بالcaصaبية huو الذي أydka بنaصrihi وبالمؤمiنiiن halkaa ضميir mستtir ma yahay huو الذي أydka بالنaصr وأydka أyضا بالمؤمiنiiن ma tahay maعnu waa yahay waynu soo qaadanay buu ku taa dib ugu noqon mayno waaya وهذا الأمر بعيد عن إفهام الجمهور بالجملة ومتناسون له لأنهم نسوا عهد تمهيد الدول منذ أولها وايه taana wuxuu ka hadlayaa jiil laba kelmado jiilu ta'siis iyo ajyaasha dambe jiilka dowladaha curya maraykanku maxay idhahdaa aabbayaashii maxay dhahdaa aabbayaashii dalka idhahdaa maraykanku waa la yaqaana magacadooda dastuurka raggii dhigay raggii waxaa loola sameeyey waa aabbayaashii bahasha aasaastay wey marka wuxuu ku leeyahay badanaa jiilka jiilka bahasha aasaasa ama dowladaha curiya ama u soo dagaalama iyo jiilka faca labaad iyo faca saddexaad isku dareen isku dareen badan ama ka hore waa serious waa ka dhab wuu hagar baxaya waxaanu usoo dagaalamay waxaanu garanayaa qiimaha ay kusoo ay kusoo gashay inankuu dhalay laakiin waa iska wagash wagash inankaasi inankuu sii dhalayna wuxuu moodayaba adduunkuunusan iska ahaaba sanba inuu adduunku iska ahaa ayuu maxayta ayuu markaa si sahla looga qaadi karaa ilan umuu soo umuu soo umuu soo umuu soo dagaalamin waaye marka marka koowaad jiilka koowaad casabiyadu way way ku badan tahay jiilka labaad casabiyadu way ku way ku yaraataa jiilka saddexaad jiilka afaraad way way sii baabaadaa marka kaa ma uga qaadan karnaa jamaacaad kale talo adaan dowladihi haddaan nidhi aljamaacaad ururadana ururadana ma uga qaadan karnaa jiilka aasaasay badana waa ka dhab waa loo xidhaa waa loo dilaa waa loo daldalaa shaqadaa looga eryaa ma hadhaan waxaan u bixiyey aljiil sulb waa jiilkii laga sameeyey birta xadiidka way kuwaas jiilka labaadee maxaytole ku xiga morsoft jiilka saddexaadna shaqay u noqotaaba jiilka saddexaad inuu jamaacadda ku jira shaqa ah maaha jamaacaddii loo dhimanayey tii loo isku xorayey ma aha inuu ku jiraaba kaareerkiisa waa shaqadiisaba inuu inuu ka mid yahay ku jiraayo Oh, nooshii caadiga habay caadiga afaraadka shanaada iskaba daabnafsi ah, marka qaanuunkaa gala muxuu ahaayeen qaanuunkaa gala ii sheegeen mulkiga jamaacaadkana uu galaa waxaan aad uga sheekeynaya shekh cabdiqaadir sheekh cabdiqaadir jiilaani dacwaddii uu sameeyey jiilkii aasaasay inankiisiibaa dhaxlay sheekha kadib markuu sheekhu go'ay inankiisuu sheegay xataa bigiisa ma taqaanaa man yacrif sheekh cabdiqaadir inankiisa garan mayno somaa maaa dhacayde leesh lannahu mustawi aabbihii mustawi aabbihii marnaba maxaa tolay ma joogin waaya wallaahu qaadiru calaa maa yashaa taana han ogaano jiilka aasaasa jiilka ku xiga wuxuu way sii way sii way sii taya beeraan daa'iman faslu fi annahu ida istaqarat dowla watamahadat qad yustagnaa can alcasabiya casabiyada waxay tii islaantii sheek cabdiqaadir jilaani u yeedhay ay ku tii hooyo maxaynu isku nahay maxay tii waxba isku manihinehe awrkan awrkan ku kacsanay ay tii waxba isku manihin ninka ceraa ku aasan <laughs> allah u naxariisto waan maqlaawdu meesha ay tii halkan wuxuu ku leeyay fasligan wuxuu ku leeyay alcasabiya qabyaaladda iyo reerka iyo jamaacadda waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay buu marka dowladda la asaasay la kicinayo marka hore mar haddii laakiin la galo meesha isma naqaano iska xijiyo baasha <laughs> marka hore faida istaqarat idowla dowladdu haddii ay istiqraaro salka ninku meeshii u fadhiisatee he watamahadat oy faafto qad yustaqnaa can alcasabiya masaakiintii meelaha ka xunbay jira cadhuhu casaa cidina kama odhan mayso iyo halkeed ku dambaysa kiradii guriga baatan iska bixisay xeroonayso wuxuu ku daalay kaalay karo asu ku leey wasababu fi dalik maxaa u sababa ana duwala alcaama dowlad si guo si caama fii awaliha bilowgeeda dadku inay liqaan oy qaataan baa ku adag ilaa lagu cidhiidhiyo oo adduun lagu bixiyo oo dhawaaqa la bixiyo mooyaane lianna dadku ma yaqaanaan qofkan cusub ee aada wadid ma yaqaanaan faida staqarat اri'aasa madaxtinimadu haddii ay salka dhulka dhigto oy dadkii u hogaansamaan qofkanoo la yidhaahdo wixii uu doonaya loogu yeedho boqorow amiirow haddii maxatole uu yidhaahdo haddii muxuu kaaga baahaya marka le ciidan buu haystaa iminka ciidan buu haystaa oo buu haystaa wixii o dhan buu haystay adiga adiga markii hore waxaad ahayd war meesha igee waanad geysay de khalaas bagicii aad u geysayna wuu kuu matala kolle hoostaad ka yar leedahay kaayig baa meesha jooga khalaas waa dhammaatay markaa istimraariyo badan maxay toolay uma baahan ayuu maxay toolay ku leeyahay ha war kitaabkii halkan aan ku qoray al-ishaara fi tadbiir al-imaara nacam axsan allahu ilayk waaya ninkaa waan idinka sheekaya markaa ku noqon maayo taa waaya tusaalooyin buu soo qaadanaya markaa dowlado markii hore casabiyad iyo jamaaco ku kacay markay xukunkii gaadheenna faraha hee faraha ka qaaday oo aan maxay tole wax fara badan aan aan soo gelin waaya marka laga hadlayo alimaama alimaama waa asiyaasa musطalaxa muslimiinta haddaad maqashid alimaama haddaad maqashid waxa weyaan waa cilmi siyaasa afka casriga marka cilmiga cilmiga alimaama halkee lagu baaraa ma fiqiga lagu baaraa ma akhlaaqda lagu baaraa ma caqaa'idka lagu dhigta halkee lagu dhigtaa wuxuu yihi walimrin ma isaga odhanaya laba boqol iyo koob iyo toddobaatan walimrin ma shay qarsoon awgii yuudacu ayaa la dhigay alkalaamu in laga hadlo fi limaamati siyaasadda aakhira alkalaami fi alcaqaa'id aliimaaniya marka iimaanka laga hadlayo caqaa'idka laga hadlayo ayaa laga hadlaa siyaasadda warda siyaasadda ile jiritaanka ilaahay kama hadlayse sidee baynu xukunka iskugu dhiibnayn u kala qaadanaabay ka hadlaysaa baasha halkaa maxaa loola kacay isaga wuxuu kuli marka wali amrin ma ah arin awgii marka eh, khilaafo idinka maqal marka maxay toolaye eh, caqiida taxaawiya walaa nakhruju cala alxaakim muxuu toolanayo mukhtasar eh, almusani sheekhii sheekh shaafici ardaygiisii wuxuu leeyahay sunna kitaab yaroo sunna ah ayuu gaaban yahay oo inta la yar intay bakaanimadu yar xanteen caqiidadiisa wax yar baa ku jira oo ardaygii shaafici markaasuu yihi waan ismuujinaya haddaba marka wuxuu dhigay caqiidadiisa caqiidat almusani ayuu isaguna maxay tole qor isaguna waxa leeyahay markuu ka hadlaya alimaama wuxuu soo hoosgeliyaa feen fii cilmi alcaqaa'idi ayuu soo geliyaa kaannahu min jumlati cuquudiha waxaabad moodaabi waxay u soo hoosgeliyeen meelaha maadaamuu yahay heshiis cuquud waa heshiis waa contract waa heshiis social contracting u faransiisku ay heli doonaan alcaqd ااجtimaaci ay faransiisku qarnigii شhan iyo tobanaad ay heli lahaayeen buu ku leeyahay wakanahu min jumlaةi cuquudiha alimaama waa heshiis maa bayna madaxweyne iyo dadkiiba maxaa ka dhacaya heshiis ayaa maxaytoole ka dhacaya naam kadib wuxuu ka sheekaynaya halkan wuxuu geli doonaa dowladdii reer bani cabaas markii hore waxay ku kacday alcasabiya alcarabiya ayay maxaytoole ku kacday markay fadhiisatay farahay carabti ka qaadeen waxay u wareegeen waxay u wareegeen beershiyaankiibay u wareegeen beershiyaankii markay ka takhaluseen waxay u wareegeen turkidii haddana salaajiqadii ayay u wareegeen laakiin raggii bahasha lagu aasaasay dhegay jalaq hee looma dhigin taana mxuutwaleey qabaa'ilkii wuxuu sheegay sinhaaja ee maqaaribadu iyaga laftoodu markay ku kaceen way dib umay soo eegin waaye balma mar waxa suurtagal ah buu ku leeyahay inuu isticmaalo reerkii uu xukunka ku gaadhay reeraan ahaynbaba inuu isticmaala laga yaaba uli oo maay mar hadduu fadhiistay ciidanka wuxuuba isleeyahay aday meeshay ku geeyeene kii ku geeye de beritalo laabtu kuu qaraacanay wuxuu ku leeyahay de abaal baa kugu leeya sooma marka kaba fogeeyo midaan kuba mid aan garanayninba wuxuu kuu qabtayba abaalba aan kugu lahayn ayaa laga yaaba inuu inuu matolay inuu soo dhaweysta suurtagal ah buu kuleey waaye allah mustacaan alayhi tuklaan walaa xawla walaa quwa halkan wuxuu isticmaalayaa iminka kelmadda imika la isticmaalay almurtaziqa almurtaziqa soo calooshoodu shaqaystayaal maaha ya u isticmaala wuxuu ku leeyahay eg wayastaciinu calaa amrihi biاlujaraai min almurtaziqa combyuterka horta isticmaalaysa caloosheedu shaqaysta mishinariska waxay gaaladu ka yidhahda mishinariska waxaa suurtagal uu ku leeyahayba howlaha inay u qabtaanba dadkii la joogay ballanta isla galan intuu ka tagaba inuu dad kiraystaba dad kirays calooshoodu shaqaystayaan howlaha ay soo fuliyaanbaba ayaaba suurtagal marka imika agsa dowlado fara agaarkeeda oon ciidan oo carab oon ciidanba lahayn oo laakiin colombiyaanka iyo colombiya <laughs> soo kiraysanaya iyo drugs dealerskii soo kiraysanaya ciidan u ah oo missionariga deg deg usoo usoo fun hebel usoo dilo hebel usoo qabo saasoo kale waxa wax ka dhexeeya wax ka dhexeeya maxay lacag unbaa maxay halkaasaaba laga yaabaa buu kuleeyahay ma bar qofku inay gaadhaan baaba yani casabiyadii iyo jamaacadii iyo ballantii la isla galaadho intuu ka siibto iskaba daa carab iyo mawaali iyo waxaas inuu maxay isticmaalo lacag inuu isticmaalo ciidan isaga ilaaliya iyo inuu isticmaalaaba fatafatan anta lahu buu yidhi war arrinkaa faham buu ku leeyahay wafham sir allaahi fiihi sir baa ku jirtee wallaahu yuutii mulkahu man yashaa ilaahayna ciduu doono ilaahay baa ka dhiga subxaanahu wa tacaala madaxa wuu ku soo noqon doonaa haddii ilaahaydba laba boqol shan toddobaatan tii iminka aynu ka hadlaynay ana ana duwal alcaama الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين إما في نبوة ودعوة حق dowlad weyn oo dhul ballaaran ka talisay buu kuri boqortooyo ballaaran ka tagtay asalkeedu waa diin ama nebinimo ha noqdo nebi horkacaya ha noqoto ama dacwatu xaqin dacwad xaq ah oo diini ah ha noqoto intaasaa badanaa asal u ah buu ku leey maxay dowladaha waaweyn ay ka tageen وذلك لأن الملك إنما يحصل به halka markaan leenahay dowla waxa asal u ah nebinimo ayaa ama diin ba asal u ah kadalika waxaad ag dhigtayo suurtagal ah mabda waxaa nimka ay yidhahdaan ideology ideology isaguna waa nooc min addiin shiiciyadu diin bay ahayd shiiciyadu waa maxay waa nooc min addiin oo rafdu diin ah waa diin diin la dagaalan ah laakiin waa mabda nidaamka imka reer galbeedku ku taagan yahay kapitalismigu ama liberalismigu waa diin wey alcilmaaniya waa diin wey waa diin laakiin waa maxay nbigumbaa keenin <laughs> nebigunbaa keenin marka maxaa dadka isku haya wey waxa isku haya waxa weyaan mabda cilmaaniya isku haya mabdabaa isku haya tii shuuciya duntay maxaa isku haya mabdaba maxaytole isku haya oo dowladda ilaalinaysa mabdaa shacabkaa ilaalinaya jaamacadkaa lagu dhigaya ardaydiibaa la baraya ciidankiibaa caqiide u ah waxaa jirta ciidanku wuxuu leeyahy wax la yidhaha caqiida caqiidada jeiska la yidhaha caqiidada jeiska jeish walba waxaa lagu ababiya caqiido iminka ciidanka bakistan oo kale maxaa lagu ababiyaa hindiya cadowku ah ee lagu ababiyaa marka meel kale uma jeesan karo ha marka bakistan ma kaleedo bakistan ku rid kuma ridi karo yani waxaa lagu ababiyey xaggaa baalka u jeedi xata aljeish caqaa'id buu leeyahay xata aljeish oo cilmaaniga waxaa lagu ababiyaa maxay caqaaida lagu baba markaa ah, soo ma waay marka dawladu waxay ku dhismaan buu ku leey maxay mabdaa bay ku dhismaan ama diin ha noqdo ama dacwatu xaqin ha noqoto ama dacwad adigu aad u aragto maxay baatil laakiin waa in wax jiraan dadka waa in wax isku hayaan waa inay jiraan maxay tole weeyaan laakiin nin kastaaba keligay baan ahay oo halkanaan maxay tole halkanaan gaaraya anigu markaa iminka innaga inaga maay t ma arkaysid taa marka taa inaga ma arkaysid wadankeena kama jirto ma arkayan ah, somaliland eh, waa mabda siyaasiya isagu waa mabda siyaasiya isagu mabda siyaasiya wey eh, laakiin mabda maxay tole eh, diiniyana ma aha mabda fikri ahna ma aha oo de adduunka kuma jirto markaad mabaadi adduunka akridid somalilandinism <laughs> male adduunka kaga jirta waxa la akriyo la dhigta de ma ahaaneen laakiin waa maxay waa political attitude waa mowqif siyaasi ah baa dad baa wa wada lahaydeen deedna waad isdisheen deedna waxaad tiadeen la kala yardaay waa mowqif siyaasiya kaasa ka sata laakiin ma aha mabda ma aha mabda ma aha diini ah mabda caqaa'id ah ma marka waa ina wax kaloo sukirhaya waa ina jiraan dee dad kale aad usii wada joogi maysaan waa iga ballan aad loo sii wada joogi maayo haddaan la helin maxay dadkan wax isku haya oo waxaa la wada ogyahay iskuulka xadaanadda laga bilaabo ilaa jaamacadda lagu wada dhigo booliisku ogyahay ciidanku ogyahay dhegadhegeynta ogyahay khudbadda jumca aan halkan ka idhaahda anigu aan ogahay aniguna waan ogahay dadka waxa isku haya waa inuu wax noqdaa marka marka ciddii berito dadka isku haysay ka hortimaada waxaan leeyahay allah war waa duminaysaaye wixii baad waxaan isku heshiinay ayaad samaynaysa marka laa budda buu ku leeyahay dowladaha waaweyn asalkoodu waa dii buu ku leeyahay ama nebinimo ha noqoto ama dacwatu hee dacwatu xaqin maxay tole ha noqoto waayahay aia لأن الملka inama yaxsul bالتagalb siduu ku yimaada mulkigu mulk siduu ku yimaada weli ma aragta boqorka boqor boqor uga kacay ba maaragta odhanaya waa daalay kaala sii eh, dhammaystir mise waa in laga riixa tagalub baa dhaca tagalub tilka alayaamu watagalubku wuxuu ku yimaadaa buu ku leeyahay bilcasabiya buu ku yimaadaa oynu soo sheegnay waitifaaqi alahwaa'i cala almuaalaba dadkan doonaya waa inay wax ka dhexeeyaan waa ka itifaaqu alahwaa anigu haddaan doonayo inaan xukunka qabto ka agteeda joogaana uu doonayo meesha shaqa inuu ka helo ka agteyda joogaana inuu baloodh yaroo laga haystay meesha uu soo rito mid kaloo ag joogayna reerkiisibaa bilaa wasiiro wasiirnimada inuu meel yar ka helo ka afaraadna uu isleeyahay ciyaalkaa islaanta kaa bugta ee dhakhtar maxaytoola ciid dad wada socdo gebigooduba kala wada maay ah kala wada ajand ah say mulki ku helayaan sayna ku ilaashan karaan hataa hadday helaan muxuu ku leey marka laa budda min alahwa jamci alahwa cala almuaalaba wa jamcu اlquluubi wa taaliifiha quluubta waa in lagu mideeyaa mabdaaas quluubtana cid midayn karta ma ilaa ay tahay afka dawaanka waad iga haddaad igu shubatid in yar waan kuu odhan karaa soo maha dhalowdeer ay soo dhacday bika oo lagu almas darsiga jooji raali ahaada waynu daalnay baraynu dhamastiranahay inta yar baan kusoo cashaynaya dhib wey wax weyn maaha laakiin uurkayga cidi dhalowdhalowduma bedesho uurka dee mabaadida dhalowdhalowduma bedesho de zaad kuma bedela halkan gudaha anoo ku necb baan qosli karaa laakiin qasab kuguma jeclaan karo tobankoo doorbaad isoo dirta kuguma jeclaan kara de waxyaabahan u bedeli wey <laughs> taas aan ku leeyahay inamaa yakuunu jamcu اqulubi wa taaliifuha inay quluubtu midoobaan oy hal aragti lahaadaan oy mabda lahaadaan ama nebinimo ama dacwatu xaq inamaa yakuunu bimacuunati min allah low anfaqta maa fi اlardi jamiica ma alafta bayna quluubi walaakina allaha alafa bayna marka ansaar iyo aws iyo khadrajoo wada joogo shalay islaynayay yaa isku keenay mudar oo halkan joogto oo reer bani shaam iyo reer bani umay iyo reer bani makhzuum <laughs> kaalay abujahal uu ku leeyahay annaga reer bani makhzuum baanu nahay nebiga soo baxayna waa reer bani haashim weliga iyo allahay tartan baa naga dhexeeyey intaanu nooleynbaba maalintay qaateen xujaaشha iyo ahla cumrada inay waraabiyaan ajacaltum سiقاayaة الxaaji وacimaaرaة الmasجid الxaraami maalinta idhaahdeen reer bani haashim xujaaشha annagaa martisoorayna wixii maka yimaada annagu waxaanu qaadanay buu abaanduulaha ciidanka annaga reer quraysh u ahayn buu ku leeyahay gaashaanka wasaaratu difac wax ka celiya annaga ahayn buu ku leeyahay ragga tartan weligay naga dhexeeyey markay faras keenaanba faras baanu keennaa markay nin keenaanba nin baanu keennaa gabayaa markay keenaanba mid baanu hor dhignaa ilaa aanu noqonay buu yihi ka farasayrihanin laba farasoo baratamayo midna kale aanu ka dheerayn aanu noqon halkaa markaanu marayna bay yidhahdeen buu yihi nebi cirkaana looga waxyoodaabana yidhahdeen buu tartankiiba dhulkay ka qaadeenoo samaday bahashii u direen reer beni haashim khatar waayo hadda maxay idhahdeen bahashiiba bay ka qaadeen buu ku leeyahay adduunkaba ee maxay yidhahdeen yuuxaa ilayna min asama jibriil malaka jibriil baa annaga nagu xidhan markaasuu yihi abujahal halkeen uga keenaa bu yidhi anuu nin maxaytooleen cerka igala hadlaya halkeen uga keenaa buu yidhi maxaynu sameynaa baa la yidhi haddaba inaha alcadaawatu maa baqiya alleylu wannahaar habeen iyo dhalaan inta abduun harsan yahay reerkaa col baynu baasha ugu maysa buu yidhi naga daaya iyo cerkaana nagala hadlaaya hadda fiiraha marka wax dad noocaas ah nebiga ka dhex shaqaynaya ee isku keenaya ee waxarkaa taariikhyada dhowrka boqolee sano soo jiray hargeysana maxaan ku maqlay masaajidkii masaajid ma loo helay wadaadkiina wadaad ma loo helay daartiina daar ma loo helay <laughs> daamihiina de nafs shay nafs shay laa jadiid nafs shay masaajidkii masaajid ma loo helay wadaadkii wadaad ma loo helay daartiina daar ma loo helay daar yaro qurux badan oo labada meelood ku taalla mid mid ku horreyso way ugu faani jirida shaaka hoos cabbaan bal taasoo kale dhista kuwii kala dhisa markaati daartii kale markaas daartii daarma loo helay arwadaadkii khudbadda af carabi si fiican ugu akhri jira isna midma loo helay ya masaajidkiina masaajidba loo helay ha dadkan aad ka dhex shaqaynaysa lagu rabo dacwatulxaq inaad ka dhex dhaadhicisa waa nooca wey waxaan wax u dhiganaa waa maxay waan dadkaaga fahano wey dadkii aan fahano muxuu tiri waaya low anfaqta maa fi lardi jamiican ma alafta bayna quluubihim marka waxaan zuulinaya tartanka iyo khilaafka iyo baailka iyo xagaldaaca iyo hebel muuqashada iyo hebel aas iyo la daadeg waxa zuulinaya waa diin diin baa waxaan he qaadi karta oo maxaytoolaysa ka zuulin karta taa waa in la helaa faslun buu yidhi fii ana dacwata diiniya dacwadda diinigii taziidu dowlati fii asliha quwatan quwata alcasabiya markii hore maxay ahayd quwa casabiya jamaaca waxaan aaminsan tiibaa tiibaa maxaa lagu laro maxaa la socda mabda diineed baa la socda xoog bay u ziyaadisaa buu kule bal wayba sii way dedejisaa way dedejisaa buu kule marka mabdaa diinigii wuu kordhiyaa buu ku leeyahay casabiyadii wuu kordhiyaa waanu sii adkeeyaa waanu usii gurmadaa wasababu fii dalik kamaa qadamnaa horaa kuugu soo sheegay buu ku leeyahay ana sibqata diiniya haddii midabka diineed madhabka diineed la badiyo muxuu zuulinayaa atanaafus tartankii wataxaasud xaasidnimadii reerka ka dhex taarneed ayuu ayuu maxatoo la zuulinaya wa tufariju اlwijhata ila alxaq xaqii la wada xambaarsanaa unbaa loo loo je marmar ma neefsanaysaa mise ma neefsanayso mise mar kasta way hoosaysaa marmar bay soo yar ashima mar way soo kacaysaa alcasr way soo kacaysa laakiin maxaa lagu daweynayaa diintiiba lagu daweynaya dacuuha fainaha muntina waa mar ay ku dhex neefsatay saxaabadii nabi maxamed sal allahu calayhi wasalm inaka mru'un fiika jaahiliya waa mar ay saaabi saxaabada nabi maxamed ay ku dhex ay ku dhex neefsatay oo nebi maxamed wixii yaraaye la helayba ilmaadeeradii buu siiyeye oo inagii u gurmano soo kaynaqadiyey aga aga warkiiba saxaabi nebigiibaa loo sheeg maxay idhahdeen ka kacbaa nabi maxamed baa fadhida ka kac sababtoo islaam muslimiintaba kala tegey oo maxaa dhacay xoogaag yaray aad siisay saddexdii reer quraysh xoogaag yaray aad siisay ayaa waxay yidhaahdeen wixii baa maadeeradii buu siiyey nebi maxamed baa lagu leeyay badaa koobshaa lagu kabanaya naas uguma kabanaya deer xukunkaasa ah mulkigaasan wata asalkiisaba rasuulullahi baa lagu yidhi wixiina waxaa siiseen maadeerada markaasuu nebigu tu qorsaybay oryaale ma in yaroo lucaaca dilq ilmaha yar markuu naaska nuugo hooyadii waa yare caanaha inuu soo celiye halkan kaga daata yaluaaca diliqa yar ilmaha ka soo daatay oon qalbigooda ku kasbanayey ayaad moodeen buyidi ragga inaan waxsiiyey allaan ku dhaartay hadday galbeed u dhaqaaqaan idinkuna bar u dhaqaaqdaan idinkaa idin raacaya war miyaana idinku filnayn in laga sheekeeyo kuwaana xoolay la noqdeen idinkuna nebi maxamed baad la noqoteen miyaana anigu idinku filnayn may waad nagu filantahe nebi maxamedow waa dhammaatay dhag laakiin hadduu dayn lahaa ka warrama laakiin oonu markaa daweyn lahayn intuu soo dhex yimaadadii ka warram ka maxaa la rabaa markay neefsato inuu he dhex yimaado war maxaad leedihiin war maxaad leedihi maxaad tabasaantay halkaan hoos uga sii dhaadhicina ka oo maat waa jiil tasiis halka halkaa maat laba boqol lix iyo toddobaatan waxaad ku dul qorataa jiilu tasiis atasiis kamaa waqaca lilcarabi sadr islaami fi lfutuuxaat islaamku markii dee carab nebi maxamed carab waa sal slam dadkii nebi maxamed raa carab bay ahaayeen saxaabadu carab bay ahaayeen taabiciintu badankoodu carab bay ahaayeen gadaal bay soo muslimi doonaan maxay ummadaha kale ay soo muslimi doonaan marka islaamka bilowgiisii hore buu ku leeyahay labada arimoodba way isku darsadeen dacwatu xaqin oo diini oo nebi maxamed baa nebiga aha sal allahu alayh wasalam oon u helinaynaa dee ya iyo tiro iyo taagna waan leenoo qabiilni reerna waan ugu helinaa nebiga annagoo muslimiin ah dee ayaanu garab taagannahay dee nebiga sal allahu calayh wasalam marka alqaadusiya buu ka sheekaynaya intay tiradoodu ahaayeen muslimiintu intay ahaayeen iyo sida sida ay maxootole ay ugu gurmadeen jeyshkii heraql sida ay u jabiyeen ayuu ka sheekaynaya tusaale kalna wuxuu ka sheekaynayaa qabiilkii lamtuna dowlat lmuwaxidiin waa maqrib ayay eedna maxaytole ay ka dhacday labadaasba wuxuu ku leeyahay waxa iskugu biiray casabadii iyo waxa isku biiray diintii ayaa maxaytole isku biiray labadaas hadday is helaan maxaa dhacay buu ku leeyahay waa waxaa weyaan dee khayrka khayr ku sug khayr khayr ku sug maxaytole weyaan hadda fiir wactabir dalika idaa xaalat sibqat اdiini wafasadat waayahay دين ما جرت ماشي دينتي لفتي إذا فسهادي كيف ينتقص الأمر ويصير الغلب على نسبة على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدين هذا يراتب كلية مبدأ تديك هذا يرادو iyo wixii dadkan isku hayey mabdaaha haddii maxotole uu yaraado waxa uu ku daba tegay waxa uu ku dhammaan doonaa xataa casabiyada in lagu kala tago waa asabiyad badan waay joogtaa baan nii jiili bay ku hadhaabaynu nii waxa dambe hayna waynu mabda yahay la wada ilaashanayo marka ama adigu xilka hay ama ha haynin godka go-aanka lagu qaadanayo ku jir ama ha ku jirin mabdaagii baa la wadaa mabda adigu aaminsaneed ayaa halkaa lagu wada marka waad ag joogeysaa hadda iir laakiin hadday tadayug hadduu meesha ka baxo mabdau meesha haddii maxaytole uu ka baxo waa la xisaabtamaya maxaa iga soo gaaray meeshaani qalin ab waaa la kala odanaya maay de qalin de ayaa la kala qoranaya meesha maxaan ku haya anigu iyo maaa maaytu iga baqan marka inay dunto ayay afka u saaran tahay qabiil wuxuu soo qaatay qabaa'ilkii zannaata wallaahu haalibun calaa amrihi ayuu ku dhammaystiray faslun ay hada faslun hee fii ana dacwata diiniya min gayri casabiyatin laa tatimu aha Ah, meesha waraa ku jira meesha waraa ku jira waa halkii reer hiiraane meesha waraa ku jira waraa ku jira xata dacwat diiniya yaa khaalidu yaa khaalidu xata dacwata diiniya ah, dacwadii diiniga sooma islamaynu islamaynu dhigin ama nebinimo ha noqoto ama dacwatu xaqin ama wilaaye ha noqote hee min gayri casabiyatin laa tatimu <laughs> diinta lafteediiba wuuu ku leeyahay haddaanay casabiye ag joogin oo nebigan aanu maxay tole cidi ag istaagin nebigii lasoo doontay muxuu ahaaye haddee martidiisi so qur-aan kuma haysaan nebi martima loogu yimid malaaki rag ba iskaga soo dhigtay a nebi luud soo mahayn a a low ana lii aw aw awi ilaa ruknin shadiid hada nebi hada nebi markay soo istaageen albaabkii bay ihahdeen soo saar intan markaasi war hablahayga guursada hablahayga idin xalaalehe han idin meheriya hablahan qaata halkaaba wax kama eegna bay ku yihahdeen waad ogtay meeshaan wax ka eegnaeh ragga quruxda badanna kuu soo gala soo dhaadhici war laa tukhzuunii fii dayfii war martidaydii weeyaan hay hoojina hay hoojina taariikh xumo ninkii martida loo ahaaba raggii gurigiisii loo weydaartay yallay odhane wari oo hablaha guursada may halkaasu markaa kelmaddaa yidhi alla maanta ma ciday ag joogta buu yidhi yakiin celis ah aw aawi ilaa ruknin shadiid dhabarka maa ku haya buu ku leeyahay tiir adag ood igaga baqdaan haddaad diin igu xushmayn weydeen tiro iyo faro aad igaga leexataan alla maanta maan lahaana nebi maxamed baa maqlay sal slam intaa dhowr badan kadib raxima allaahu akhii luut ilaahay waakii ha u naxariistay buu yidhi kaana ya'wii ilaa ruknin shadiid dhabarka wuxuu ku hayay buu yidhi tiir adag ilaahay baa dhabarkiisa ahaa buu nabi maxamed yiri sala allahu calayhi wasalam marka muxuu nebiyullah luud muxuu sheeganaya muxuu raadsanaya marka ayuu raadsan alcasabi waayahay wahaada waa uu tafsiirinaya horaan kuugu soo sheegay buu ku leeyahay ana kula amri tuxmalu calayhi alkaafa soo si tajwiida kuma akrin ya bamd laazim falaa buda lahu min acaصabiyati buu ku leey arin walba oo doonaysid buu ku leeya dad inay isku raacaan dad aad wadateen arinkaa wada qaata dadow bulsho weyn meel joogta qabiil dowlad qaran wuxuu doonaha ahaado arin kastood ula timaadid oo tia arrinkaasaan doonayaa inaad qaadataan muxuu u baahan yahay buu yihi jamaaca buu u baahan yahay cid garab istaagto casab buu u baahan yahay tiado waa runtii soomaali maxay tihi qosolkuba waa hiil bay soomaali tii somalisomal intelligent qosolkuba waa hiil maxay uga jeedaan halkan ku idinku yimido arrin baa raba idinka dhaanay waad ii aamusteen mid baa yidhi waa runtii waa runtii waa hiil bu kelmaddaas hiilo hadday aanu fahamsanayn laga yaabaa ilaa ku dhawaatu gebilay buu ka yimiday ugu miisadnaa reer gebilakan iska waxaan sheegay baanu ogey baa suurtagala waxaan wadaba laakiin ugu eeg hadda qosolkuba hee qosolkuba waa hiil bay soomaali maxay tawaati halkii buu ku leeyahay aya camal kasta oo dad loola yimaado wuxuu u baahan yahay jamaaco qaada ayuu u baahan yahay وفي الحديث الصحيح كما مر هي ما بعث الله نبيا إلا في منع منعة من قومه إلهي سبحانه وتعالى نبي إلهي نبي بصدره ilaa fii mancatin min qowmihi waxaan ku helay anigu xadiiska waan kuso markaan baaray waxaan ku helay fii harwatin min qowmihi harwatin marka harwadu waxa weeyaan waa sababtii mancaduna waa aarkii waa aarkii oo marka lagu garab joogo ee lagu soo degdegi maayo soo maha nebi kasta oo lasoo diro waa inuu ka dhashaa buu ku leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam dad u hiiliya xata yaanay la diin ahaane laakiin si aan loogu soo degdegin nebiga sal اllahu sal اllahu alayhi wasalam ay soo qaadanayn naam waay fa haddii markaa addacwa diiniya aanay lahayn casaba haddaanay lahayn maanta waxaa la yihi jamaaca islaamiya jamaaco lama samaysan karo xarakaat islaamiya ma jiri karaan afish waa xaaraan baa layihi hay maxaa samaynaa marka qof walooba keligaa masaajidka ka shaqee oo ka camir sunan alkowniya kasoo horjeeda aslan asunan alkowniya sunankii kownigahaa ee dowlada lagu dhisayey ee ummada lagu samaynayay aya saaxibu dacwatin wuxuu u baahanya maxay mancatin min qowmihi nin waxaa jirada abu cumraan qofku haddii aanu markaa isagu han lahayn qofku haddaanu han lahayn wax bedel haddaanu doonaynin dacsaboasabiyo ma u baahna imika haddii cilaaqadaynaga dhaxaysa kitaab baan idiin dhegey dambaan heblaaya kitaabkaa kaalaya subxaana rabbika wax allaala wax kaloo inaga dhexeeyaana yaana jirin kitaab baa inaga dhexey kitaabkan ku laqbayn daadeer subxaana rabbika wax kale ma doonaya anigu debaka lakiin haddaan wax doonayo oon hargeysa wax ka doonayo burco wax ka doonayo laasaad wax ka doonayo wax doonaya dee ha waa ina cilaaqa jirtaa marka cilaaqa waa ina jirtaa waxaa wax ka durugsan waa inuu jiraa ha mabda diineed iyo kala dambayn <laughs> shaqa weyn waaye ha shaqa weyn waaye Ah, waxaa jira markaa nin jira abu cimraan alfaasi abu cimraan alfaasi magaca qorta oo ku baadha eh, meelaha la baarbaadho baalkan wadaadkii google ka baadha abu cimraan alfaasi alfaas waa magaalo maqrib ku taala faas ilaamika way taala waa madiinatu cilmin magaalooyinka ilaamka cilmiga loo raasada abu cimraan alfaasi eh, maqribkii wadana waxaa weeyaan waa muasiskii dowlat almuraabitiin waa gudaad aqiih buu ahaa aqiih abu cumraan ilfaasi aqiih buu ahaa laakiin muxuu curiyey waa ninkii taagay maxay dowladdii loola jiray almuraabiiin waa ninkii taagay marka waa fikiray abu cumraan ilfaasi wuxuu yidhi war dadkan magaalada jooga magaalada jilcisaye bayna alxadari waalbadwi saxaraha u bax saxaraha marka meel yaru lama degaanu abu cumraan ilfaasi iska fadhiistay maqaaxi yar buu meeshaa ka furtay dadkaa soo maro hoosta ka eegtaa markaa dhalinyaro iyo kii wax fahansan iyo kii diintu ka dhabtaha iyo kii salaadaha oogaya iyo <laughs> kuwaasuu miamiasta u miamiasta ah, ah, midhamidaysahaya rag heblaayo igu sii suga tuula heblaayo igu sii suga midmid buu halkaa ugu sii diri jiray ugu sii jiri jiray kooxdu markay isku yimaadeen koox ay isku yimaadeen ayuu bilaabay waxbaa idiin dhegaya dhegayste kamanuu qarin bilowgii hore waxaan rabaa buu yihi almaqrib alcarabi oo dhan inaan mideeyaan rabaa buu ka soo bilow jazaa'ir talmisaan ilaa takriit qabriga ugu hooseeya muritaaniya dhulka intaa jooga ayaan rabaa buu gacan inaan ku qabto buu anigu yaa camraan alfaasi ha u qarin dadka yaa u sheeg waxaa toos min alawal liyaxyaa man xaya can bayina kii dhuumahayaana ha iska dhuunto kii kaa tagahayaana ha iska tago dhib ma leh fi alawal hasku aas hasku soo aas kadibna cabdullaahi biyaasin buu u dhiibay cabdulaahi bin yaasiin muasisi dowla muraabiiin halkaas ay ka bilaabatay dabeedna markaa qofku marka uu rabo markaa inuu ummadiisa inuu wax ka bedelo maxaa shariga u ah casaba u ah waa inu isagu doonta markaas yaa ku jira ummadiisa yaa ku jira waa inu doonta wuxuu daba dhigay maa bacaa allaahu nabiya ila fii mancatin min qowmihi aw fii harwatin min qowmihi soo maha muxuu yiri ninkan kitaabkan qoran ba la laba boqol iyo sideed toddobaad kelmadan buu daba dhigo cajiib ah wuxuu yihi haadaa fi اlanbiyaai ambiyadii ilaahay uu soo saarayay buu yihi fii mancatin min qowmihi bay u baahan yihiin wa hum ambiyadu أwlى الnaasi bkharqi اlcawaa'idi mucjizo ilaahay inuu ugu hiiliyo nebiga baanu karin nebi luud markuu lahaa waan iga taga hablaha kaxaystoo ragga ii daaya martada markuu lahaa so marka dambe ciqaabu ma dhacayso oo ilaahay de waa ka maxay tole kaga aargoosanaya soo maha hum أwlى الnaasi bkharqi اlcawaa'idi ambiyada mucjizaaba la socoto buu ku leeyahay iyagoo ambiyadii mucjiza la socota haddana waxaa la yihi waxay u baahan yihin maxay casaba jamaaca waxaan la aaminsan ayay u baahan yihin bu ku leeyahy famaa danuka bigayrihim kuwa aan nebiyada ahayna ka waran buu ku leeyahy anlaa tukhraqu lahum alcaada iyaga mucjiza ku socdaan karaamada waa iska orayna ya biayri casabiya markaa iiri markaa wadaad ummadiisa ku dhex jira oo saasoo kale ah waa laba miduun markaa inaanu rabin inuu ummadda wax ka bedelo hadduu rabo ummadiisa inuu wax ka bedelo muxuu u baahan yahay inuu ummadiisa midhamidhaysto soo aruuriyo oy mabdaii la la qaadaan haddii wax allaala wax uu mabda u xambaarsan yahay ama isbedel uu u xambaarsan yahay haddii aanay jirinna isagay dadkii maxaa u dhaxaynaya gaab ayaa u dhaxaynaya leanna ma doonayo de madax xanuunkoodii iyo ma doonayo hada huwa اlasl min nebi ma jiro ilaa uu samaysto maxay ilaa uu maxay tole u samaysto koox maxay tole u samaysto waayahay الله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير wuxuu geli doonaa hadda haddii ilaahay dowladuhu markay ballaadhaan dood bay taagantay diin bay ku taagantay mabda bay ku taagantay baynu ihi waxaad u baahan tahay baynu ihi maxay toolayeen ha waxaad xasuusataana xataa casabada iyo jamaacadda nebi maxamed sal slam dagaalkii dagaalkii tabuuk tabuuk tabuuk waa kuwii waa kuwii waa kii nebigu tirada badnaa hadda abubakarba waa kii yihi maanta lan nuhzama min qilatin maanta waad yartiin awgeed he ina loo jebin maayo soo ma odhan labiyo toban kun iyo waxbay tiradoodu yma unayni yma xunayni id acjabatkm karatkm falam tugni maca aalika xataa kuwaa laftoodiibu nbigu marka ay ka yaaceena yaaceen nebi maxamed dadkii mid mid buu ugu yeedhay soo maha koox koox buu nebigu ugu yeedhay saxaabada saas muu soo noqonaya markuu nebig baana hanu beenaale mehay saasoo kale marku muxuu yihi yaa aala cimraan yaa ahla albaqara yaa ahla albadri markaasay rahan rahan usoo noqonayiin marka xataa jamaacada casabada laftoodiibaa sii kala noqonaysa maxay khullas khullas sii kala noqonaysa oo iyaga laftoodiibaa qaar sii haya iyo qaar ag joogjoogo bahasha maxay tole noqonaya haddaan sax idinku sheegay aad baan idinku faahfaahin karaynin itisaacu limbiratoore yuaddi ilaa dacfiha haddii ay dowladuhu ballaadhaan oo meesha ay ka taliyaan buu kule hadday aad u fara badato waxaa bilaabma inay daciifto ayaa bilaabata buu kuley aban waa suurtagal oo markay markay dowladdu ay cusub tahay hadday boqol laba boqol saddex boqol oo kun oo qof ay ag joogaan dee intaasay qabteen intaasay qabteen meesha ay joogaan bay qabteen haddii markaa uu ballaadho dhulkii waxaa qaybsamay maxay resourcgaagi human resourcegaagiiba ayaa qaybsamaya cid halkaa udir cid halkaa udir cid halkaa udir cid halkaa udir marka waxaa bilaabmaya maxay noocun min maxay tolay tamartaadi inay inay yaraato hada waa shay abiici ah oo dowladi imka ingiriiskii o kale saan soo dhaweyno ingiriiskii oo kale dagaal cidi kagama qaadin alimberatoriya albritaniya dagaal cidi kuma jebin inaga way naga tegeen way naga daaleen waxaan an bay <laughs> waynu is war way naga daaleen dadku way daaleen iska tegeen xaqiiqada dhabti wax wey way faafeen xoog bay u faafeen adduunka o dhan bay maxotale ku faafeen way maamuli kari waayeen marka go-aankooda wuxuu noqday haynu soo soo laba mid buu noqday inaynu inagoo adduunka ku kala baahsan aynu sidaa ku jabno oo halkaa dib dambe loo waayo british empire adduunka laga waayo waa one option iyo inaynu isa soo aruurino jasiiradeeni yareed kusoo lixdankeeni bilyan aan ku soo noqo kan dambay qaateen marka halkaas isa soo arooriyeen marka waa option option xogtooda saxa ah, kuna sagaal dagaalkii koowaad adduun kadib ayay qaateen go-aanka ay maxogtooda qaateen haynu soo soo aroorno soo noqono marka dowladuhu marka saa u ballaadhaan buu ku leeyahy tamartaaduna ay yar tahay tamartaaduna ay yar tahay waxaa bilaabma in hareeraha lagaa soo lagaa soo cuno ilaa loo yimaado qalbigii maxogtooday in loo yimaado wuxuu soo qaadanaya dowla alfarisiya ayuu soo qaadanaya dowla farisiya caasimadeed waxay bu ku almadaain ayaa caasimad muxotlha muslimiintii markay jabiyeen ee muslimiintii ay meel kasta ay qabsadeen xataa madaain dib dambe looma arag buui dib dambe looma arag oo cid dambe oo hadal haysa faris baanu dib usoo noolaynaynaa ma dhicin xataa adowla ruumiya roman romaniska ka talin jiray ciraaq iyo shaam shaam ka talin jiray markay muslimiintu ay jabiyeen iyagana dib looma arag eh, xataa turkiga meeshan iminka istanbul ee qustantiiniya markii maxamed alfaatix uu furanayo maxuutale uu qabsanayey dib dambe looma arag caawa romaaniyiintii mantiqadan joogi jiray yandaxiruun saasay maxuutale ay ku baamaan nacam falam yazil mulkahu mutasila biha ilaa an taadana allahu biinqiraadihim boqortooyadoodii way way taagneed buu ku leeyahay ilaa ilaahay uu xukumay inaanay dib dambe aanay maxuutale aanay usoo noqonin taasina waa suna اllahi fii khalqihi waa suna اllahi fii khalqihi oo maxaa lagu leeyay markaa ha isballaarinin in aan taagtaada ahayn xataa dowla cumaaniya nafsi saasaa ku dhacday dowla cumaaniya waxyaaba ku burburtay waxaa ka mid ahaa iyada lafteedaba inay isballaari xadhaaf ah inuu maxaytoole uu ku dhacay taagteedii iyo tallaabadeediibaa isku isku mid maxaytoole noqon waaye sunat اllahi fii khalqihi waa ilaahay xukunkiisa subxaanahu watacaala iyo ilaahay siduu siduu ugu talagalo allah mustacaan way farabadnida iyo iyo yaraanta faslu fii ana cidama dowla watisaaci niaaqiha wa tuuli amadiha dowladdu inay ballaarato meelo badan ay ka taliso badana wuxuu ku xiran yahay buu ku leeyahay tiradeed tiradeed alqila wاlkara ayuu badana oo in allaale inta ah, inta dowladdaada maxay tole tiradoodu inta ay leeg tahay iyo taagtoodu taagtoodu int inta ay leeg tahay de waxa weeyaan maxay tole jiritaankaaga jiritaankaaga ayaa ayaa ka mid a bimacnaa imika dowladaha imika adduunka jira afrikadan iyo wadanadan gaajoonaya waxaa la yidhaahdaa mushkiladiinu waa aad baad wax u dhashaan aad baad wax u dhashaan markaa e, waxaan waxaan islahayn wax soo saarkiinnii iyo dhalmadiinnii baan islahayn isma buuxinaysa marka hadda adduunka kalena waxaa la leeyahay wadamba wadanka uu ka tiro badan yahay uu ka dhaqaalo badan yahay hadda markaa china haddii lagu ammaano way fara badan tahoo tirada intaa ayay leedahay saas wa dhaqaale adunka ay u qabsatay limaada muslimiinta loo leeyahay dhalmada yareeya yani aligii caqligii dhaqaalaha ahaa soo idinku in allaale intay dadku bataanba waxaa bata wax soo saarka dadka ayaa maxatolay ayaa ayaa bartay dumarka dumarka waynu bari dumarka waxna waxna waynu bari waynanu ka dhali labadaas ku darna ka war adeer dumarkii haddaynu wax barno ummadda aynoo dhalaa ka warraba sax baasaasi waxna waynu bari ana gabar jaahiliyad waxba kuu tari aslan jaahid waxba ku tari mayso gabadhi wax ku aqoon lahaato wax ku aqoon leedahay waa asal waayahay والسبب في والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية وأهل العصبية هم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها ويتقسمون حلا ويفذيان fma kaana min aduwal اcaamai qabiiluha waahlu cisaabatuha aar dowladiba dowlad ay ka tirada badan tahay ay ka ciidan badan tahay ay ka wasaro badan tahay ee ay ka maamul badan tahay kaanat aqwa shay abiici ah kaanat aqwa haddaad hirkad shirkad haddaad leedahay oy labaatan qofi ka shaqeeyaan iyo haddaad shirkad leedahay laba kunoo qofi ka shaqeeyaan labada keebaa waaraya keebaana tamar badan labada waa shay maniqa tiibu muxuutan ku leeyahay oo in allaale inta dowladdu ay haysato wakadalika aljamaacaat wakadalika dacawaat wakadalika dacwaadka iyo baaquna waxaad haysatidu weya tirada haysato baad ku howlgeli kartaa haddaad haysato afar qof taagtaad waa afar qof haddaad afar boqol haysatid taagtaad waa afar boqol haddaad afar kun ay tahay taagtaad waa waa afar kun markaa taasina maxay too leeyahy dee caqliga caqliga saliimkiina waa sheegayaa dhacdooyinkuna waa sheegaya nacam waayahay sunat اllahi alatii qad khalad fii cibaadihi haddana wuxuu geli doonaa gobolooyinka ama manaaiqda ay reeruhu ku badan yihiin kala duwan iyo gobolada ay reer keliyii u badan yahay tirada fiiri ilahay baa gobolladii kale kala sameey soo maha mantiqa heblaayo kole waxaad tegaysaa afar shan lix reeroo waaweyn ayaa jooga oo de baasha ku beeratamaya nin walba hal leeyahay dee siyaasiyiintooduna ay joogaan gobol kale ba waxaad tegaysaa boqolkiiba toddobaatan lixdan dadka degani waa waa hal reer soddon afartan ba reeraha kale maxaytoole ah wuxuu ku leeyahay hadba sida ay reeruhu u kala badan yihiin u kala tiro badan yihiin ayay mashaakilkuna u kala tiro badan yihiin marka haddii mandiqad heblaayo hal reer ay u badan yihiin hal reer hadday u badan yihiin oo reerkaasi de hal casabiyo uu leeyahay kooda u yimaadaa uu inta kale matelaya dee dhawaaqa ka daba qaylaya waa soddon iyo afartanka maxay tole weeye laakiin haddii ay shan madax hadday joogaan ka warran shan madax hadday joogaan shan madaxo iswada leega hadday joogaan ka warran mid walba leeyahay waar waar maxay tole iga durug anigana والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء الأهواء maxay tole طمعي cid nin kastana waxaa ka dambaysa buu ku leeyahay casabiya ka dambaysa xoojinaysa oo garab garab istaagaysa fayakun fayaksir اlintiqaadu calى dawla waxaa badnaanaya maxay cid walba inay mar kusoo boodo aniga waa markaygii iyadna ay maxay toolay ay tidhaahdo nin walba casabiyad buu haystaa isaga maxay toolay cidi aanay maxay toolay ka qabanaynin waaya iminka kale imikayna waa dhulkan aynu joogno oo kale suaala su'aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid a koonfurta oo kale koonfurta soomaaliya oo kale limaada ay salka udhigi kar laada siyaasiyan halkanina ay orar u xagga siyaasiyan waxba taana baadhna weyn markaas limaada halkaa an shan waaweyn baa jooga halka oo aan koobiya isku shubaynin oo aan hee isku shubaynin iswada leeg oo iswada tiro leeg maama ay ku dar hataa safka saf oo meeshii joogtaa halkana waxaad ku joogtaa maxay hareeraha iyo nadiin so ma hadde wاnabibu bilishaarati yafhamu waka eg fiiri halkaasuu kule wuxuu yihi fi ana alawطaana alkaiiraةa اlqabaa'il wadannada reeraha waaweyni ku badan yahay wاlcasaa'ib casabiyadaha waaweyni ay ku joogaan qalla way yar tahay an tastaxkima dawla hal dawlad gacan ku dhufto way yar ku leey isbayna buuxinayaan ismayna buuxinayaan intuu joogana waxaa la doonayaa waxaa lagu dhammaysanaya afartaa sana sidii looga looga takhalusi lahaa hataa afartaa sana ha jooga la odhan maayo waxa hawshu ay tahay wakti wuxuu ku dhammaanaya maxay maaniskiisii tiri lugtahay aanu dhaqaaqin ka kale ay maraya haddana lugtahay marka soddon sano afartan sano maxay kaaga dhammaanayaan hebel lugta maxay qalla way yar tahay buu ku leeyahy am tastaxkima fiiha dawla dawlad inay gacanta ku dhigto aad bay maxay u yar tahay wuxuu tusaale usoo qaatay maqaaribada maqaaribada tusaale usoo qaatay maqaariba dhulkii ninkan uu aadka u joogi jiray maqaaribada waxaa joogi jiray baraabirka maaziiqiintaa joogi jiray rag waaweyn culamo waaweyn oo muslimiinana ka tegey kutub kutubna maxay tule ka tegey ayaa maxay tule wuxuu ku leeyay markii la furanayey horena maalin hore waa idinka sheekeeyey malaha tuunus markii tuunus la furanayey mise cidkaan uga sheekeeyey dad waxay ahaayeen reer qabaa'ilkan xoog waa lagu maquurin kari waaye mar allaala markay soo muslimaanna dhowr iyo toban jeer bay diinta ka baxeen soo marka laga badiyaba waay waay waay maxaa naana laa ilaaha laa ilaha illa maxamed rasuullah marka laga tagay diinta ka baxaan haddana haddana waa lagu soo qaadaa marka qaba la isnaadaba maxay ahayd laa ilaha laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah dhowr iyo toban jeer bay kharajuu can diin riddatan marasuu cala waxay diidanaayeen in loo taliyo xataa eh, inuu cumar bin khaaab radia allahu celigiisii uu yihi ina ifriiqiya mufariqaة liqulubi ahliha afriqiya tunus masha imtixaanka afriqiya tunus wuxuu ku leeyahay alla dadkoodu kala kala tagtagsanaa buu yidhi cumar baa yaabay meeshuu cumar ka yaabay ka waran cumar ibn khataab ayaa yidhi meeshu leesh lianna reer reer kale wax u ogolay maxaytoleeyeen ma aysan jirin ilaa ay aakhirkii islaamkooda u hagaagsanaaday oo islaamkii maxaytole ay qaateen oo ay bifadli illahi tabaaraka wa tacaala islaam sax ah ay qaateen waay soo qaatay ciraaq iyo shaam maqrib way ka duwan tahay walam yakun lilciraaqi dalika alcahd bitilka sifati wala shaam waan maalin hore waa idiin sheegay mise arday kale u sheegay laba nin baa wuxuu qoray alshakhsiya alciraaqiya iyo alshakhsiya almasriya ninkii shakhsiya ciraaqiya soo wardi ma hayn kaas kaasaa maanta hela magaciisi maxamed wardi waa nin sociologist ah colombia university ayuu p h d ka soo qaatay ciraaq buu yimid waa raggii ugu waaweynaa af carabiga ku hadli jire sociologiga bartay wuxuu daraaseeyey kitaab weyn buu inoo qoroo la yidhaahdo alshakhsiya alciraaqiya qofka ciraaqigaa ah, qofka doonaya inuu barto nuqaada meelahu daciifka ku yahay meelaha xooga uu ku leeyahay meelahu ku fiican yahay meelahu ku liito waa dadkiisiibu ka qoray kurdi kurdi kurdi wax kama qorin maxaad uga qori waan kurdidu waa caraaqiine afkooda aanan aqoonin buu yidhi marka waxaan ka baqay buu yidhi wax aanay ahayn inaan ku sifeeyo shuf alcadaala eg cadaaladda badag hadda waxaanay ahayn baan diiday markaa cid kale ha diraasaysa wu nin kaloo masriya hebel jamaal isaguna wuxuu qoray ashakhsiya almasriya ayuu qoray atamana aniguna ana waxaan jecel ardayda jaamacadaha dhigta qof idinka mid ihiin waa master ku qaato ama b h d ku qaato ashakhsiya soomaaliya atamana ninkaniba ninka ibn khaldunba ibn xajar casqalaani tafsiirkiisa markuu sharxayey kelmadu ibn khaldun yiribu ibn xajar ku sharxay saxiix albukhaari ibn xajar casqalaani waa ardaydii sheekha ninkan u tegi jiray soo maha waynu soo sheegnay marka kelmaduun buu yidhi ibn khalduni saxiix bukhaari in la sharxaa waa dayn luqunta muslimiinta ilaa maanta suran kelmadiin buu qaatay ibn xajar yidhi anaa laha ha igu daaya bu lix iyo labaatan sana sharxaya markaa kitaabka waa kelmad uu yidhi ayo ibnu khaldun bukhaari laftiisuna bukhaari laftiisuna sheekhiisii kelmad uu yihi buu saxiixa ku aruuriyey isaga laftiisuba sheekhiisuun baa yidhi alla ya aruuriyo saxiixa xadiida rasuulillahi waaba ku riyoodaba isagoo <laughs> habeenkiibu ku riyoodaba isagoo nebiga diqsi iyo wax ka nebiga sala allahu calayh wasalam bafinaya bafinaya saa maa babinaya isagoo nebiga <laughs> babinaya sala allahu calayhi wasalam markaasuu sheekiisi u sheegay xalay saasaa ku riyooday sunadii nebigaad qoraysaa soco soo aruur sunadii nebiga sala allahu caleyh wasalam marka atamana anaguna ardaydiina jaamacadaha dhigtaa mid kamid maxaynu qoro ashaksiya soomaaliya muxuu ku fiican yahay muxuu ku xun yahay nin iswiri ka sheekaysana soomaalidii waxa profesor jaamacad wax ka dhiga waxaa laga jawaabi kari laaya maxay isku dilayaan cid allaale cid ka jawaabtaana laaya adduunkii isku diin baa tihiin isku af baa tihiin waxaan dibadaha marka limaado la akhriyade war wax isku wada ma jira baa ku idhaa kii ismuushkahay bal horta dhegeyso horta su-aashaasaa laga jawaabay war maxay isku dilayaan marka kelmad buu igu yidhi marka kelmad buu igu yidhi wuxuu igu yidhi dad badan baanu derisnahay oon jaamacadda wax u dhigaa oon arday wada naho sooma dad fiican weeyaan buu yidhi waa dad fiican laakiin waxaan aaminsanahay buu igu yidhi waxaa ku dhex jira wahsh monistor monistor waxshi baa ku jira bahal bahal baa ku dhex jira qofka soomaaliga marka ah, ma garanayo buu yidhi goorta uu bahaloobayo iyo goorta uu bani aadamka u yahay idonno buu yidhi i believe buu mar baa dhacda buu yidhi aad ka baxdaan buu yidhi maxay bani aadam ood maxa isku beddeshaan buu yidhi bahal waa marka aad maatida laynaysaan buu yidhi waa markaad waddankiina burburinaysaan buu yidhi waa marka aad dumarka qaxinaysaan buu yidhi waa marka aad masaajida ku kufsanaysaan hablaha weeyaan buu yidhi waa marka aad balaayada inta leeg markaa dad ma tiidin bu biniaadam markaa ma tiidin bu bahal baa idinka dhex idinka dhex toosay wayaanan kaa dhex toosina shahar cad baan kulader yaana kugu baano <laughs> hadda fiiraad eegada marka cid taa inagana inoo qorta oo ku qaadata laakiin laakiin laakiin daraasa cilmiya ah daraasa cilmi ah ay maxay tolo ay noqoto wax badan bay wax badan bay inoo tari lahayd makaaribadii ma sheegay wuxuu yidhi walam yakun liciraaq dalika alcahdi bitilka sifati washaam ciraaq iyo shaami tilmaamta tartanka maghaaribada dhexdooda ka dhexeeya kama dhexaynin buu yidhi wuu cilaynaya limaada lianna ciraaq iyo shaam waxa u talin jiray buu yidhi faris iyo ruum in badan baa waxa ay ku hoos jireen dowlad maamul bay garanayeen in maayar loo soo diro barisaab loo soo diro xoogaa u hayo ay cashuur dhiibaan askar la keeno waddanka la difaaco nabad ku noolaadaan maayarka la bedelo maayar kale uu maxotalo yimaado generationna fara badan bay sidaa ku soo aysaa kusoo noolaayeen buu ku leeyahy marka lowlankii faraha badnaaye maqrib ka dhacay inaanay maqrib marnaba ogolen inay cidi u taliso kii u yimaadaba ay isku rogayeen ciraaq iyo shaam isku mid maahabiyo waa duwanaayeen buu ku leeyay waalkaafatu dahmaa ahlu mudunin wa amsaar dadka badankooduna waa dhegweyn bu iska dhegweyn iska shaqo tago oo shaqadooda iska qaato oo xaggan madaxnimadaba dadkan uma sii uma sii jeedaan falamaa halabahum اlmuslimuun markay muslimiintu ciraaq iyo shaam gacanta ay ku dhigeen lam yabqa mumaanicun walaa mushaaq anna way u barteen in loo soo diro maxay maayar xukuma ama afka beershiya ku xukuma ama afka roomo maantana mid muslimuun baa meeshii maxaytole qaban marka mushkiladu bay isla markiiba islaamka ku faafiyay bu maxaytole laakiin maqrib dhibaato weyn dhibaato weyn bay kala kulmeen bu kuley matoley muslimiintu in arrinkaasi halkaa uu ka dhaco waay masrna masrna wax buu ka sheegayaa waaya marka maqrib waynu sheegnay maqribki waxaynu nihi waxaa ku badnaa alinqilaabaat baa ku badnaa alinqilaabaat ay aad aad ugu badnaa alawطaan اlkhilwati min alcasabiyaat wadanada aanay reeruhu ka jirin lanna reeruhu waxa weeyaan mujtamacaadka mujtamacaadka mujtamacaadku markaybulshooyinku markay samaysmayaan waa bilowga bulshada ay qabaa'ilku bilaabmaan deedna markay magaalo magaalo magaalo magaalo magaaladu ay weynaato weynaato weynaato magaaladu ay faafto maxaa yaraada qabiilku wuu wuu milmaa magaalada weyn buu ku dhex milmaya marka maxaa israacaya waxaa israacaya afnaan innaas nuzaacu waxaa israacaya intii intii isku dhakhtarihii intii isku dadku waxay isku xidhmayaan mehnad mehnad bay isku xidhmayaan waxaa samaysmaysa niqaabadii dhakhaatiirta niqaabadii macalimiinta niqaabadii farmacologiska ee dadka inta isku shaqihiba isku dan aggaasaa loo dhaqaaqaya marka magaaladu ay laakiin marka miyiga laga yimaade la cusub yahay magaaladu ay cusub tahay marka hargeyso kale kam sana jirta yani boqol iyo labaatan boqol labaatan ugu dar yani cadhoole boqol iyo labaatan dheh haye boqol iyo labaatan sano maaji magaalo boqol labatan sano jirta boqol iyo labaatan sano aahira lagu ihado taqriiban hay ama konstantin la yimaado ama london lagu ihado <laughs> afar kunoo sano iyo boqol sano boqol sano de xaaji cabdiwaraab raxmatullaahi calayh soo shalay mahay waa kan xaaji cabdiwaraab isagaa bay noo sheegayeen halkan hebel baa deganaa hebel baa deganaa hebel baa deganaa hebel baa deganaa tale ahay sheekh hebel baa noo sheekh ahaayo taar baanu kitaabka akhrisan jirnay boqolka sana baan ugu farabadanneba inta yar hadda fiir hadda marka wuxuu ku leeyahay war marka la cusub yahay ee miyiga laga yimaado weli waxa badan maxay casabiyad iyo reernimada ayaa weli laysku haystaa marka laakiin magaalo lagu raago ee magaaladu magaalo weyn ay noqoto maxaa maxaa maxaa qabsooma institutions muasasaat ayaa ayaa maxaytooda samaysa marka wuxuu ku leeyahay alawtaanu alkhilwatu min alcasabaat wadannada aanay qabaa'ilku xoog ku lahayn iminka basar oo kale masaro kale masr waxay u qaybsantaa reere ma jira masr ma fish reero hadda koonfurta haddii laga yimaado koonfurta haddii laga yimaado masr badankeedu male male qabaa'il male meelaha aanay casabiyaadkaasi aana jirin buu ku leeyahay yashulu tamhiidu dawlati fiiha waa sahlan tahay in dowlad lagu maamulo inay dowlad gacan ku dhigto way sahlan tahay buu kuleeyahay wayakuunu sulaaniha sulaanuhaa waadican cidda halkaa ka talisaana u xasilayaa buu ku leeyay dagaalo iyo inqilaabaad iyo lagu samayn maayo buu maxautale ku leeyay dowladdaasina uma baahna casabiyad fara badan uma baahna kamaa huwa shanu fii misr washaam shaam xadaara shaam fiiha xadaara xadaarat alaashuriyiin xadaarat alfiniqiyiin ciraaq xadaarat albaabiliyiin misr xadaarat albaaalima walhiksuus walfaraacina ilaa <laughs> goorma b soo taagnaayo <laughs> toddoba kunoo sanno ayunbayla soo taagnaa marka maxaa baaba'ay ha marka qof kasta waa qof kasta waa keligii keli keli u socdaane uma socdaan maxay qabaa'il qabaa'il maxotole uma socdaan waaye id hiya masr buu yidhi khuluwun min alqabaa'ili waalcasabiyaat maba laha shaamna waa sidaas oo kale famulku masr ninka masr u taliyaa fii gaayati dica hawl uma taalo wاrusuukh gacantuu ku dhigayaa liqilaة اlkhawaariji wa ahli اlcasaa'ib cid ku baxdaana ma jirto cid reer ishaysato oo diidanina ma jirto inamaa huwa sulطaan waraciya masr waa labaood waa madaxweyne iyo iyo shacab ayuu ku leeyahy wa dowlatuhaa qaa'ima dowladoodaasina way taagan tahay bimuluuki turki turki baaba meesha haysata xilligiisii oo mamaaligtiide turkibaaba meesha iska haysata halkaa wax allaale wax mashaakilo uga imanaya haba yaraatee maxaytole ma jirto marka waa shucuubta aanay qabaailku aanay xoog badan aanay kulahayn iyo casabiyaadku aanay maxaytole ku jirin inay sii jirto oo in badan sii jirto ayaa suurtagal ah taana halkaa ayuu maxaytole kaga baxay dabcan waxaa uga horeeyey ibnu khalduun waxaa uga horeeyey almutanabi almutanabi ninkii gebi jiray alqarn araabic qarniga afaraad ee hijriga ahaa mutanabi isaguna waa kii u tegey kaafuur akhshiid akhshiid kaafuur alakhshiidi ninkii madoobaaye masr laa tashtari alcabda ilaa walcasaa macahu ina alcabiida la anjaasun manaakidu markuu u tirinayo isaguna isaguna maxay tolayeen shacabka masar tilmaan wuxuu saaray cajiib ah akulama اqtaala cabdu الsuuءi sayidahu aw khaanahu falahu fii misra tamhiidu waa inqilaabaadka maalinba ka maalinba ka dambeeyunbaa u taliya buu ayuunbu maxay tale uu ku leeyahay ma moodo talo maanta inuu ka tale inuu inuu maanta uu ka warrama ma moodaa buu ku leeyahay waayo faslun wuxuu gelayaa haddana fi ana طabiicata اlmulk alinfiraad biاlmajd boqortooyadu siyaasaddu xukunku dabeecad buu leeyahay oo waa maxay kelitanisnimo dabeecadu leeyahay buu kelitanisnimo waxaa la yidhaahdo waa abiicat اlmulk ilى abad اlaabidiin faslu fi ana abiicat اlmulk mulki abiicadiisu muxuu leeyahay alinfiraada biاlmajd laba qodob laba arimood ba halkan aan ku sharxo marka alinfiraad biاlmulk waa waxaan imika sow lama yidhaahdo maxay tolayeen dowladdaasi waa centralized iyo multi centralized markaa dowladdaas waxaa la odhanayaa meel keliya go-aankeeda looga taliya markay dowladuhu ay gaboobaan markay dowladuhu ay gaboobaan ama madaxa dowladdu markuu gaboobo ayaa waxaa bilaabma dowladdaas in ay lahaato meelo fara badanoo go-aan qaadasho ah xaruurtiisoo kale islaamaha uu qabo oo kale wasiirada isaga kuwa u dhowdhow isaga oo kale wada waxay noqonayaan power bay noqonayaan power seeker dad power raadinaya marka keligii kuma ka go-aanku iyo go-aanku meelo fara badan buu uu ka go-aya kow kaas waa qodob qodobka labaad marka baasha la taagayo la isla kacayo rag fara badan baa aaminsan inay meesha maxay inay maxay usoo cadbeen casiirkoodiina usoo cadbeen ayay dad badan aaminsan yihiin marka markuu meesha uu tago dad badan maxay toolay habrasha ku jirto waxay waxay odhanayaan war dumasha raggii meesha ku keenay baanu nahay dee abiicat mulki waxa ku jira buu ku leeyahay kuwa inuu ka takhaluso ay ku jirto asalkiisaba waa nin kuu sheega bilowga kuwa cusub inuu inuu maxaytoola keeno cid allaale cid xasuusisa inay manad iyo gallad ay ku leedahay ma rabo maalin kahil ka shilin amaahiyey ma rabo xataa inuu agtiisa yimaado ma rabo abiicatlmulkiga ah waxbay xasuusin waxba ima tarin aad erag anaa meesha ku imide <laughs> taagta iyo tabarteeda ku imide abiicatlmulk dabeecadiisa ka mida alinfiraada fi mulk qofku inuu ku keliyeysto ayuu jecel yahay wuuu soo qaatay markaa sheku halkaa markuu sharxayo eh, low kaana fiihima aalihaة ila اllah lafasadataa dhulkan ilaahay baa goglay cirkana ilaahay baa qotomiyey ilaah kale hadduu koo tartami lahaa waaba lagu kala lagu kala tegi lahaa halkaas ma soo qaato sunat اllahi fii cibaadi aadamuhu dabeecad wuxuu u leeyahay xukunka inuu ku keliyeysto aanu jeclayn cid ku cidhiirisa id cid u manad sheegatana in aanu halkaasu taa u maryi xataa wuxuuna hi alcasabiya kubraa casabiyaddii isaga dhistay wuxuu isku daya inuu cid kale inuu cid kale maxootole ku bedesho ayuu isku daya kaasi waa kow oo abiicat mulk dabeecadda labaadee mulkiguu leeyahay wuxuu yihi waa ataraf kelmaddii baanlo maxayd baraare saasuu leeyahay marka jiilka koowaadee soo daalaa iyaga oo daalayo soo ay yimaadaan laakiin markay lacagtu ay badato ee hantu ay badato maxaa bilaabma ayaa waa abiicadda mulkiguu leeyahay qofku inuu xukun ku keliyeysto waa abeecad laba waa maxay inuu inuu qoyaday in badan buu soo engegnaaye qofku waa inuu qoyaa waa abiica min abaa'ic اlmulk ayuu ka mida buli وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها kaura riyaashuhaa wa nicmuhaa fataksuru cawaa'iduhum waa fara badanaya hadduu halgaarin lahaan lahaa ni saaxiib nahay baa dowladaha soomaaliya dowlad ka jirto madaxweyne ka noqda waa in wadaad ka mid ah oon is wada abban can abban isku wada naqaano madaxweyne meesha markaa nin baa u tegay london baa ninkii kula kulmay markaasaa hebel baan ka imido gurigiis baan imika imido laba iyo toban gaari baan ka tiriyey buu gurigiisii laba iyo toban gaari markaasaa la kaftamay bu warhe waraabahana macalin qur-aan buu ahaa inaguna waynay isla naqaanay bahashan aynu isla soo wadbadnayn aladiina aamanuu waxaan dhani halkay ka yimaadeen waa abiicatmulk abiicatulmulk ayaa muxuu wataa maxay ataraf tarafkaa isaga ayaa mxtolay ayaa wata haddii aanad mabda wadanin haddii aanad diin xambaarsanayn haddii aanad hee mabdana wadanin diinna aanad maat ambaarsaneen oo maxaad ula yaabi madaxweynihii ugu horeeye israaiil dowladda qasabka imka dhulkeena ku haysata ya awal madaxweyne ugu horeeye markii xilka laga qaaday guri kiraa guri kiraa ayuu ku jiray hal shiikal shiikal waa lacagtooda lacagta isticmaal hal shiikal bangiga uguma jirin leesh lanna waa jiili tasiis waa jiilkii baasha aasaasay goldamariyo islaantii ragga eryatay <laughs> islaantii wasiirka difaaca ahayd ee suuriya iyo ciraaq iyo urdun iyo masar gabadhaa ka badasa gabadh goldamair eryatay habeen lix maalmood lagu kala tegay goldamair leesh lanna waa jiilu tasiis waxaanay aaminsanaayeen waxaanay aaminsan marka inay israa'iil xadaan ceebbay ku ahayd iminka laakiin kuwa jooga waata maalinba madaxweyne lagu xukumo waxbuu dhacay iminka waa jiilkii saddexaad afraadkan iminka laakiin jiilkii aasaasay mabdadhowr iyo toddobaatankii meel ay iska yar eegnahaa jirta ayaa maayay shireen dowladdan muslimiinta dhulka ka haysata marka dhowr iyo soddonkii sideed iyo afartankii toddobi iyo lixdankii saddex iyo toddobaatankii intaaba dagaalo waaweyn bay la galeen wadanada carabta soo maa afartaaba iyagaa jabiyey abtmint waa laga badiyey soma halkaa markay soo gaadheen iyaguna ay dhowr iyo labaatankii ay yimaadeen ilaa dhowr iyo toddobaatankii taqriiban waa konton sano waa konton waa konton way istaageen markaa way istaageen su-aal bay isweydiiyey weyn waxay yidhaahdeen intaa inka badan ma sii wadi karayno maamulka dowladda iyagii baa su-aashaas weydiinaya ma sii wadi karna bay yidhahdeen we can't khalaas annagu afartaa dagaaloo waaweyn baanu soo galnay waxaanay ahaayeen yahuudda laba ahayd yahuudda yurub iyo maraykanka iyo yahuudda bariga yahuuddii masar iyo yahuuddii ciraaq iyo yahuuddii yaman iyo yahuuddii etoobiya ka tagtay halkan falaashadii iyo yahuudu sharq iyo yahuudu alharb labay kala ahaayeen marka marka yahuudda harbigu waa caqliga waa fikirkii waa jaamacaadkii waa aqoontii waxaasay ka hayeen halka iyo lacagtii kuwina waxay ahaayeen murihii iyo dagaalkii iyo rabshadii iyo carabta ku ay ma tahay waa istaageen marka waxyada noo moor ma sii wadi karayne maxaynu samaynaa waa la tashaday waxaa la yidhi idinku ciidanka gala yahuuddii maxayay yahuuddii bariyee ciidanka ee gala maamulkii dowladda hogaankii dowladda fikirkii dowladda falsafadii dowladda international relationshipkii dowladda waxaa dhanba waa in la soo celiyaa yahuuddii reer galbeedka waa in la soo celiyaa wadanka yimaadaan maraykanka laga soo celiyaa yurub laga soo celiyaa mentality of the west iyagoo oo wata aqoontii wata cilaaqadii wata waa in ilaa maanta from ilaa maanta waxaa u taliya marka mar baad soo gaarsiin kartaa markaad soo gaarsiisid meel ma sii wadi kartid wanaad ictiraafsata ma sii wadi karne inaguna halkaa tusaale badan waan sheeg sheega marka ma qariyo marka anna waxaan idhahdaa boqolaal kun oo dhallinyaro ah oo dadkeenna ah ayaa daadsan maanta westiga daadsan baa qaba oo wada jaamiciyiina wada master p h d qaaryaga wax u dhigaan wada caruur halkaa ku dhalata oon qabiil aqoonin daamahan aan aqoonin waxaan aan garanaynin guri guri mana tusayna aan garanaynin garhgarh mana tusayna aan garanaynin biyuur ah maxay dad aqoon leh dadkaa waddankaagana maxay tole jecel haddii caqli yimaado markaa caqli hadduu yimaado weeleeya dadkaas weeleeya marka intay kuu yimaadaan ku baryi maayaan dadkaas shaqanasi iyo sultaan hebel baa ikaxaynaya iyo ayeydeybaa halkan beri ku kuftay iyo hebel baan waxaa iyaga kuula iman maayaan ise pol shit afkaa ma yaqaanaan kuulma imanayaan professional weeyaan waa aqoon-yahan weeyaan in loo dhiibo budgetkiisiina loo dhiibo decision makerkiina maxotoolu noqdo dhaqaaji bahalka maxotoolu ilaahdo inteena yaree intaynu naqaano sownin mu odhanin int intii laisla yaqaano way soo dhaaftay soo mahastaan intaynu naqaanay khalaas bay inaga warkeenu anasaan aaminsanahay warkeenu uusa soo xiday no moor intan wuxuu u baahan maxay caqli caqli cusub oo konton sanno oo kale kor waxay toola usii dhaqaajiya low kaanuu yacqiluuna